abi hurayrata radia allahu canh qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa taxaasaduu muslimiintii ha isxasina mu'miniintii ha isxasina walaa tanaajashuu ha isbeecfallisina ha isfallisina walaa tabaaqaduu ha isu xaroonina walaa tadaabaruu ha haisu duurjeedina dhabarka ha isu duwina ha kala tegina walaa yabic yuusan gelin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale beeciisa yuusan gadanin isutura wakunuu ahaada cibaadallah yaa cibaadallah ilaahay addoomihiisiiyow ikhwaanan walaalo ahaada addoommihii ilaahay walaalo noqdo maxaa yeelay almuslimu akhulmuslim muslimku muslimka kale walaalkii wey walaalnimadu maxay keeni markaas laa yadlimuhu ma dulmiyo inuu gardaraysto dhibaato u geysto ma dhacayso walaalku walaalkii haddaad muslimiin marka tihiin haas dulminina walaa yakdibuhu been uma sheego ruux muslime ruux kale muslima inuu been u sheego kii kalena uu la moodi run uu moodiyo laga yaabo inuu ka wargurahayo maya walaa yaxqiruhu ma yaraysto inuu yaraysto oo baade marka asagu inuu ka xajo badan yaho ka sarreeyo uu isu qaato maya iyoinsan dhicin attaqwa haahuna buu nabigu calayhi isalaatu wasalaam cabsidu halkan weeye wayushiiru wuxuu farta ku fiiqaya nabigu kolkuu haahunaa leeyahay ilaa sadrihi laabtiisa alaaa maraat saddex jeer meesha akhlaaqdaa wanaagsan dhaqanka wanaagsan ay ka imanayso waa qalbigii oo maxalkii cabsida ahaa taqwadaa ilan wax walba hogaamini bixasbi imri'in ruux kaafigiisubaad min ashari xumaan oo dhan iyo shar oo dhan dhibaato ruux waxaa ugu filan shar kaleba hadduusan arag an yacqira akhaahu walaalkii inuu yaraysto almuslima walaalkiisa muslimka inuu liido haddaadan dhib kale dembi kaleba haddaadan gelin oodan cid kale wax u dirsanin ood muslimiintii axad kamid aha un aada xaqiirto intaasaa kugu filan dhib baa leeyi intaa keliya kugu filan kullu lmuslim muslimka dhammaantii xaraamun miduu xaaraam ka yahay weeye calalmuslimi muslimka kale korkiisa damuhu dhiiggiisa muslim walba muslimka kale dhiiggiisa inuu daadiyaa xaaraam wey wa maaluhu maalkiisa inuu qaato xaaraan wey wa cirduhu sharafkiisa inuu jiraaxeeyo caayo dhibaateeyo xaaraan wey rawaahu muslimun muslim baa wariy xadiidka jumlooyin aada u badan iyo qawaacid aada u badan buu nabigu calayh isalaatu wasalaam kusoo ururiyey xadiid jumlada u horeysa wuxuu nabigu laa taxaasadu haisxaastinina war muslimiinta haisxaastina xasadku wuu noocyo badan yahay ruuxu ruuxa kale nicmada alla uu siiyey ama badankiisa ha ahaato ama maal ha ahaado adugu meeshay dooniba ha ahaatee wax wanaagoo alla uu ku arsuqay inuu ilaahay ka zuuliyo nicmadaa inay ka zuusho inuu tamaniyo wey kolka waxaas tahay nicmadan allaa bixiyey awalka u horeeyaba allah maamulkiisi iyo deeqdiisi iyo bixintiisii buu mucaarada hayaa ka hor iman hayaa deeqda yaa siiye ninkan nicmada yaa siy haduu qurux badan yahay quruxda yaa siiye allah awlaad hadduu leehay yaa siiye allah hadduu cilmi iyo caqli leehay yaa siiye allah maal hadduu haysto yaa siiye allah wixii noocaasa alla inuu ka qaado inuu tamaniyo oo yaa dhaafiyo u yidhaahdo xasadnimadu taas wey kadib baa marka lasii kala bibixi ruux intaan buu ku gaabsan qaarna marka wuxuu samaynhayaa siduu uga zuulin lahaa yuubaa macnaha ficilkeediibu ku dhaqaaqiba ninkaas inuu maalkaasi dhaafto gabadh fiican buu qabaa soo ma aha si u furi lahaa amay u kala tegi lahaayeen yuuba ka shaqayn bin isku diru rabaa reerkan burburiyo reerkan isku aadan buuba u quuri la'yahay bal xasadnimada intay la egtahay masladaas way nagu badan tahay reer nabada intii laisku diro in la baabi'iyo way nagu badan tahay xasidnimadaas ibliisna nabigu alayhi salatu slam xadiidkii saxu muslim ciidamadiisu maalin kasta kala diri ibliis meel badaha bartankoodu y yaa macnaha caasimada u weyn yay ugu sugan tahay nin isku u ufadhiya ma dhimanin inkaarqabihii ugu horreeyey abuna aadam jannada ka soo saaray halkaasu marka ciidamadiisa dhan ka diri sideenoo kalema oo mashaariqal ardi oo maqaaribi ah maanta isu mari karaan kolkay intuu kala diro la yidhahda kacoy shaqaysta bani aadamka si aad u dhumin lahayd un keliya unbaa loo soo birman shaqo kale looma dirahay hay gaaj iyo oon kale iyo tacab kale ma rabaan kolkii laysu soo wada laabto haye nin walba maxaa soo qabataa laleehay anu qolaan isu macaaneeyey oo isku dhacana way sinaysteen anu qolaan isku diro way isdileen anu qolaan nin baa kan sheego been buu sheegay nin waxba ninba waxbuu sheegay intii dhibaatadeed ibsaaday iyo dunuubtii kabaairta la gelahay lambarka koowaad waxaa geli oo muqarabu ibliis ibliis baa de kiisa ugu dhow noqonayaa li ninkii yidhaahda reer nabadahaayo isjeclaa baan isku duro iskala furoo kala tegin waa lambarka koobaad ninkaasaa qaadanhaya dalada koowaad marka reer nabada ruuxa intuu isku diro kala fura shayaaiin اlinsi waاljin shayaanulinsi way ogaada ciyaar maaha shaydaanku waa labo hadda qur-aankii baa ku caddaynayaba shayaaiin اlinsi wاljini shayaaiin alinsi shayaaiin alinsi wاljini yuuxii bacduhum ilaa bacdi zukrufa alqawli gurura ahay waxaa isku shushubanhayaan qurunka kii jinkaayo kii baa markaas insiga ahaa kolliba baa markaa shayaain weeye ahay baailkaas kiibuu ka mid yahay marka waa waa ibliis ha noqona acwaantiisa acwaanu ibliis ha noqona dadka isku dirin marka da taas hadda taa miisaalu baan usoo qaatee inuu ninkaas nicmadii alla ka zuuliyo oo u quuri waayo uu haystay dad baa u shaqaynhaya o u ololaynhaya kuwii saasaa labay usii kala baxayaan ayagan midi wuxuu u ordahay oo nicmadii ugu ololaynhayo inuu asagu heluu raba islaanta ninka inu ka furo asagu inuu guursaduu rabaa shaygaa adduunyada hebaad ninka u ka waxayna asagu qaatuu rabaa midina hebelun buu qulilaayo hebel ha ka baxdo inuu guursada xataa ma rabo hebel waxaa ha waayo akhbadka ugu asharsan kaasuu noqon hayaabaa ka ugu xun oo ugu dullisan oo ugu shaydaansan walaalkii nicmadu haysta mid u quuli waayo asaga xataa lafihiisa shahwaahanaan ugu ordaynine inuu ka baabi'iyo keliya raba waa xasadka ugu xasadsan wey kaas ahay kuwaasaa horta ugu daran u ololaynhaya dadka inay waado markaas nicmadooda uu ilaahay u dhaafiyo haddii aadan u ololaynin ood jeclaato un inuu nicmada hebel alla ka zuuliyo xaasid baa tahay shaki male ayaga laftooda way sii kala baxayaan midoo arrintaas yuuna uba shaqaynin laakiin qalbiga ka taageersan oo jecel oo hadduu maqli lahaa oo hebel way kala way burbireen way kala tageen hebel baa de markaas hantidii way ka khasaartay hebel baad dhibkaasaa gaadhay waxoogaa hoose ka firax laakiin ma shaqayn hayo mid noocaasa ah, iyo mid oo haba yaraatee asagu noocaasba uma soo naftiisa uguma sheekayn haye bani aadamka saan nahayba waxaa ilaahay nagu dabeeceeyey shahwadan oo waaba dabeecadeenna ka mid tahay ninkaas wixii wanaagsan inaad ku aragto in adu aad hesho inaad ka jeclaato oo ninkaa kor maraba inaada arag waa kay soomaalidu ku maamaahdo nin walba ina adeertii inuu tarmana ma jeclo inuu tirmana ma jeclo inuu tarma ma jeclo armu kaa kormanaayeen buu leeyahay wallaa dheero kaa noqda inuu tirmana ma jeclo asaga ilma garab la-aan ku noqon ila hadduu ilma adeer waayo asaga garab la-aan noqonayo marka waa dabeecad bashariyo aho arrimaha lagaa kormaraa mid walba isma leh marka taas marka dabeecadii unbaa yar haysa haba yaraatee markaa wax usii weheliye ma jiraan kuwii hore wuu dhaamaan laakiin kulli xusada isla wada noqonhaya kulli xusada isla wada noqonhaya maxaa kaloo baale marka ka dambeeya waxaa ka dambeeya inaad ninkaas wixii alla siiyey oo nicmad ahaa diin noqotaya dunyo noqotaya dad noqotaya maal noqotaya jasadkiisa caafimaad iyo qurux alla siiyey noqotaya waxaa uu siiyey inaad adiguna intaad kamato ma jeersato ilaahayow anigana kaasoo kale isi inaad tirahay ninkaa gabadh fiican bu helay tiisoo kale isi gabadhaasi nin fiican ba heshay ilaw asagoo kale isi awlaad fiican baase ilah ayagoo kale isi quraan iyo cilmi ad bartay ilahu anigana ibar inaad tidhahdid taas waxoogaa xasad waa la iskaga ilaaq nabigu waa ku ilaaqa alayh salaatu wasalaam laakiin qir baa la yidhaahdaa ma xuma taas iyadu marka laakiin way kala bixiyoo hadday adduunyo tahay ha ku mashquulin baa lagu lahay halla hebel adduunyadu helay oo kale inaad kusii mashquusho aad looma rabo laakiin hadday diin tahay tanaafus baa la rabaa adduunyo laguma tanaafuse diin baa lagu tanaafusaa lagu tanaafusaa baa ahay taa marka qibdaa la yidhaahdaa Eh, waxaa intaba marka ka wada wanaagsan oo ka xeel dheer naftaadii markaad aragtay walaalkaa inay nacmadu haystay inay ka qaadato inuu inay dooni markaad aragto inaad naftaadii la dagaalanto meeshay walaalka wax u quuri la'ayd inaad ku tallaasho jubilat innufuusu calaa xubbi man axsana ilayhaabal naftaadii inaad uga akhlaaq yeeshood uga dhaqan yeesho walaalkaa inay jeclaato inaad xusuusiso naftaadii laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih inaad naftaada uga dhaqan yeesho inay nicmadii ka suusho iska daaye ixsaanna u samayso waxaad hayso inaad sii siiso si aad macnaha qumaasi walaalnimadii u rumowdo naftaadana aad u beeniso ayad inaad uga dhaqan yeesho taasaa marka ugu sarraysaa allaha nagu arsuqo baan waxay yidhahdeen culimmada qaarkood oo waa shaaraxan soo qadanaya wa adlamu ahli اlardi man kana xaasidan liman baata fii nacmaa'ihi yataqallabu wa adlamu ahli lardi ahlu ardaha waxaa ugu dulmi badan oo ugu dhibaato badan man kaana xaasidan ninkii ahaaday mid xastahaya liman baata fii nacmaa'ih nicmada alla siiyey nin aayar iskaga dhex sugan yataqallabu gadgado liman ruux yataqallabu liman baata yataqallabu fii nacmaa'ihi ruux nicmadii alla siiyey aayar iskaga gadgadoomaya iska dhexsado iskaga tasarufahaya ninka xasahayo dabagoyn baa ugu dulmi badan bal ugu dulmi badan marka ninka waaa ku quuri inu wiisa kusinmaad umalay ninka waxaaga kugu dilay ku quurila inuu wiisa kusinmaad umalay ma soo dhawobaado markaas inaad waxaaga siisaana la rabay ogow laa taxasadu ha isxasdina weliba de xasadkaasi gaari mayso acmaashaadin eber buu ka siin bayna waa kay yidhaahdaan soomaalidu raggii hore baa cuqalada cawaanada ahaa yani dad baa wax lasoo sheesheegay markaasaa wuxuu yii baa wadaad intii kale intuu soo sheegay hebel waxaas igaga ilaad hebel baad markaas wuxuu yidhi xasad ninkiisi wuu igaga filaadee yaa manaha hebel iyo hebel yaa iga qaban oo igaga filaanhayo macnaha xasadku ninkiisa adunba kula hadhi hamoodin inaad baad marka dad wax yeeleyso acmaashaadiina ina alxasada yakunu lxasanaati kamaa taakulu naaru lxadaladu nabigule alayh isalaatu wasalaam acmaashaadiina saas u cuni qayrkaana wuu kaa reen waxba gaari maysa xasib adun baa ka hadhahay waay marka xasadku waa shay aada u xun waa in la ilaaliyaa laa taxaasaduu asxaasidina walaa tanaajashuu haasfallisina akhlaaqda wanaagsan waa waxyaalaha soo jiiri baad markaas in dadku iyo bulshadu isu soo dhawaadaan haisfallisina lay haddii aad mucaamulonaysaan oo suuqii baad marka xoolihi wax la kala gadanhayo walaalkaa dararkiisaa la diidan marnaba inaad dhibaatayso fallisaad hala imanina waxoogaa inagu soomaali ahaan fallisaada marka la yidhaahdo nooco waxaan u naqaanaa beeca ka mid oo caadi ah oo yacnihii sacan oo qiimo badan baa suuqii la keenay sac gees lah oo waad markaa qumaaji u taaganoo yaa la arkay markaasuu nin waliba sacaas isha ku dhufanoo leeyahay aad qaadati eh, jooga taagan kanaa yidhi waad marka intaasaan siiyey ku kalaa soo boda wuxuu yidhi anaa intaa ku daray ku kalaa soo boda anaa intaa ku daray markaasay soomaalida saaxiib maanta waa la isku fellisayoo lacag intaasuu galay taasi beeculmusaayadaa la yidhahdaa najigan ma ah beeculmusaayada kaasaa la yidhahdaa waa la rabaa shaygaagii intaas yaa iigu daray anaa intaa ku daray ku kala soo soogooda yaa iigu daray anaa intaa ku daray taas iyadu waa beeculmusaayada way furan tahay lama diidahay najiga marka la sheegi muxuu yahay najigu waxaa weeye ruuxan oo neefkiisii gadanhaya ama darkiisi alaabtiisi nooxuu doonima ahaade ama gurigiisi dhulkiisi wuxuu doonima maha ahaadee mid aad gadidid aan lahayn oo khaa'ini inuu aayar aayar u soo istaago meesha ama asagi iyo ninkii shayga lahaa ha tashadaan oo ha yidhaahdo kaalayoo ama waxbaan ku sinhay dhaha maynu dhihini shaygan baade markaa wax galan iga dhigo kor igu qaad kani ha yidhahdo ha soo tashadaan ama asaguba intuu yimaado asagan baayaca inuu neefka kor ugu qaado ha doono ama mehe ninkaa kaloo wax gadanaya hoos ka tuur leeyihiinoo inuu dhibo oo neefka ku qaliyayuu rabaa suu dooni ma ahaado isagoon wax gadanayni kolkuu ninkan uu yidhi neefkan maxaad iga siinaysaa malyan baan lagaba yaabo inuu kii lahaa inuuba le marka siisan lahaa inuu dhibaateeyuu rabaa kan oo qaali kaga gado ama kan waxbaan u naxariisan uu leeyahay kale eebaad le markaas yacni neefka lahaa markaasuu yimidoo malyan iyo shan boqol baan kaasiin aadgadid namanaa dago ninkan ku fogeynhayaa neefka gadan laha malyan iyo shan boqol baan kii kale muxuu sameeyey isu rabo may anigu malyo lix boqol baan kaa siin haya aduu rabo sidii baa lagu kala gatay asagoo dilatiba ma lahayn khaain waa soo dhexgalin weeye meesha ha xaaraam wey waa ijmac muran male hadda xadiidkiina waad kor taagan tahay marka nahyigani nahyu tanziih ma ah waa nahyu taxriim ijmaacan xaaraam wey ilaa dhibka muslimiinta lama ogolayn xaaraam ha ahaadee beecu ma ansixi mise ansixi maayo culimadu waxay leeyihiin qaarkood hadduu baa'icu la ogaa oo ninka soo dirsaday oo kaale wax iigu dar oo yani si kor aad neefka u qaada hadduu asagu yidhi qaarkood waxay ma ansaxayo qaarna waxay yidhaahdeen asaga baayaca shaqada samayn kara oo waa maxay dilaalkaa u dhigto neefka suuqayo geebaa suuqiiba neefkaagii taagan yahay haye nin baa wax sheegay neefka yaa yaa wahay malyan baan waa soo agara taagtay malyan shan boqol baan waa adigii hadda waa neefkaagi dadka ataan iska dhigay wax jaclihii baan aadma gadanahayo neefka kor u qaadanhayo arrintu hadday sa ahayd beecaasi ma ansaxayo yidhaahdo laakiin sida loo badan yahay beecaasi xaaraan ha ahaado laakin inuu ansixi baa inuu ansaxayo kaas noqonaya biqarri hadduu soo baxana in khiyaar la siiyo ninkii mushtar meesha way mudan yahay baa walaa tanaajashuu ha isfallisina walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonina ahay waan maraya xadiid idil baan ku marray saxaabigu nabigu alayh slam ii dardaaran yihi oo ii gaabi laa taqdab laa taqdab faradada miraaran laa taqdab marka ha isu cadhoonina waxaa la wixii cadho keenahay iska ilaaliya wuxuu walaalkaa kugu cadhoon lahaa oo dhibaataa iska ilaali adiga laftaadu ha u cadhoonin walaalkaa ha isu cadhoonina waa xagga dunyada iyo akhlaaqda iyo marka laga hadli amaa xagga diiniga markay tahay haddee ilaa nabiga calayhi salatu slam waxaa sugan oy adilada baad saay ku sugan tahay lafihiisa nabigu uma aara gudan jirin oo uma cadhoon jirin meeqaa wax laga sheegay nabiga alayh salatu wasalam rasuulka ilaahi oo khayru khalqillahi meeqaa la caayahay meeqaa wax laga sheegahay laakiin haddii diinta wax laga sheego ahay laa yantaqimu linafsih ilaa an tuntahaka xurumaat ullahi tacaala xurumaadka ilaahay baa markaas oo fayaqdibu lilah sidoo kale marka lagaa doonay haddii ay diin tahay oo xurmada ilaahay la qarariyo taa inaad u cadhootaa la rabaa bale eh, iimaanka meesha ugu cajabta badnayd waytaasi noqonaysaa baa lii ahay man acdaa lilah wamanaca lilah waabqada lilah faqad istakmala liimaanidii bay taa soo gelaysaa waa kii imaamu shaafici laga soo tabinhayay man lam yaqdab lilahi fahuwa ximaar nin ilaahay dartii u cadhoon waaba dameer nin diintii ilaahay lagu ciyaari arkay oon danba ka lahayn kaasi waaba dameere ma asagaa dad quman ahaba man lam yaqdab lilah fahuwa ximaar laakiin wixii akhlaaqiyaad ah intaad dulqaadan karta inaad dulqaataa loo baahan yahay walaa tabaaqaduu haysu walaa tadaabaruu hase dubur jeedinina bani aadam baa la oo dad meel jooga wuxun baa isku simbiraxan iyo wuxun baa idinka dhexboodi ahay hadday cara timid ama isku yar dhacdaan ha isgoynina ha kala jeedsanina salaamta ha isla geramarina ahay ha isla geramarina lays ha kala hijroonina tadaaburku baad markaas inuu isku soo baxaa buu nabigu alayh isalaatu wasalaam oo kanna kan qadaadka u dugo kii kalena kii kale qadaadka u dugo oo la shasalaami waayo wey hijroodka marka waxaa la doonayaa inaan la isgoynin oo la wada jirabaan ahay goyntaas marka la kala hijroonhayo ruuxaad soo noqoshadii aad isu soo noqonayseen hadduuba cali waxa idin dhex maray ruuxii hadduu dadku dad ajnebi ahaa salaanta keliya ku filan kolkaa goyntii way hadhay laba nin oo ajnabi ahaa ama dad kale ajnabiha isku dhacay waxoogaa way isu yar cawdeen oo qadaadkii soo duween waa issalaamen maalinkii dambe asalaamu calaykum kii kalna waalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu bas dembigii waa ila khatar buu ahaa khatar baa meeshiiya ku jireen ha bas weeye intaasi ku dhammaan amaa hadduu qaraabo ahaa ruuxay soo cadhoodeen ee kale hijreen hadduu qaraabo ahaa intaasi kuma fillo ilaa silatul oo dheeraada la doodi salaam keliya un ilasla agmaraan looma baahnaya silatul arxaamkii kale loo sii baahan marka haddii ay tahay marka waxaad isugu cadhoonad u kala hijroonaysaan hadday dun dunawi tahay adduunye hadday tahay saddex maalmood ka badan lama rabo saddex maalmood wuxuu ka koreeya man hajara akhaahu fawqa halaati layaal nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex maalmood ka badan ninkii walaalkii u hajira fa huwa fi nnaari naar buu ku sugan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa an yudrikahu allahu biraxmatih tacaala inuu ilaahay baade raxmadiisa uu ku haleelo badbaadiyo maahine waayo markaas naar nin ku sugan buu noqon hayaabaan wuxuu kaloo xadii kaloo sugan nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam man hajara akhaahu sana ninkii walaalkii sana ka hijrooda fa huwa kasafki dami waa naxadii sugan asagoo dilay oo dhiigiisa daadiya buu lamid yahay waxaan umalay shaarixan waxaan ku arkahay riwaayadaas bisittati ayaam man hajara akhaahu sitata ayaam ma sugno sittata ayaamkaasi ma sugno sana wey meeshaas waa tasxiif waa tasxiif man hajara akhaahu baa de ninkii walaal ka hijrooda bisana ama sana sana ninkii ka hijrooda fahuwa ka safki damihii dhiiggiisa isagoo daadiyay buu lamid yahale marka ciyaar ha u malaynina cadhadan lasoo cadhoonno laisgagara marmare lasu um wuxuu wax sahlan ma ah ilaa laakiin hadday diini tahay oo ninkani faasiq buu noqday mubtadic buu noqday waad u digtay waad u digtay walaalow joog baa tidhi waad kari weyday adigoo u caddaynhaya si kale inaadan uga hijroonin oo diintaas uu ku gabo fisqigaa uu samaynhayo qurunkaa uu ku dhaqmahayo dhaqan uu ku jiro darteed inaad ugoysato ayada waa la ogolyahay waan adu caddaynaysaa waan adu caddaynaysaa oo waa kii saxaabadii duulaankii u dambeey nabigu da ala sl ka hadhay saddexdiina waa kii kontonka habeen laga maqnaa wacala alaaati aladiina khullifuu xataa idaa daaqad calayhim alardu bimaa raxubat waxaa kaloo intaa ka dheeraada oo muxadidkii weynaa ee khadaabi macaalim sunanka abi daawud shirx salaa uu yidhi xoogaa hadduu wadaadkiiba awlaadiisa edbinhay waalidki waalidka hadduu awlaadiisa waxoogaa edbinhayo edab darro u ka arko ama zawjkii baade marka zawjadiisii waxoogaa edab darro ku edbinhayo saddex habeen ka badan inuu baade marka isu yar cadcareeyo ta'aduban ilaa iqaab kale iyo hijrood kale ma tan ma waa awlaaddaadii waa islaantaadii waa ehelkaay hijroobid kale ma ah waa la edbinhayaa waxoogaa markaas waa la ogolya waa la ogolaan karaa buu saddex maalmood ka badan waxa lamida ah. maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii haweenkiisa waada markay waxoogaa aan munaasib hn layiin bil waa kii ka maqnaa eh, xadiikii saaaynka bil waa kii ka hijrooda guli cidlaa ka tagay nabigu alayh isalaatu wasalaam marka wixii ta'adigoo noocaasa asaguna dhib ma laha lay walaa tadaabaruu hase dubur walaa yabic bacdukum qaarkiin yuusan gadanin calaa bayci bacdin qaarka kale baa la beecaysa waay axaadiida barhkoodna waa riwaayadka barhkoodna waayo qaarkood baa qaarka kale shirhi walaa yashtar baa ama walaa yabtax bacdukum qaarkiin baa le markaa yuusan soo gadanin baa le markaa calaa shiraai bacdin ah, riwaayinka baarkoodna laa ya laa yasumi lmuslimu waayo muslimku yuusan gorgorsanin calaa sawmi akhiihi lmuslim muslimka kale gorgoradiisa baa ah, intuba way iska agadhadhawaanhayaan walaalkaa beeciisa adugu ha beecsane walaalkaa shirihiisa wuxuu soo gashanhayay baa marka markaa adigu ha gashanin walaalkaa gorgoradiisaba le adigu ha gorgorsanin saddexduba way iska aga dhow yihiine waxay horta waa saddexduba waa xaaraan saddexduba waa xaraan asixidda beecuna waa ka dambeeyaa marka gorgorada u sokayso oo waxay ka bilaabmi kolka lagu leeyahay walaalkaa wuxuu gorgorsaday ha gorgorsanin ninkani neefkiibuu ruuxii baa ka gorgoriyey kolkiibaa de ninkan horta neefka wata ama alaabta wata in meelaha barkood way isku khaldamaan oo kullay meelaha daba marmare ah laakiin sida qaalibka ah ninka shaygan wata iyo ninka lacagta wata ninka shayga wataa baa'ic la yidhaahdaa ninka lacagta watana mushtar baa la yidhahdaa labadii shay hadday kala way yihiinna sida geel iyo ari laysku gedi oo kale ninka geela wata in la yidhaahdo baa'ic ninka ariga wata in asaga bogtay lacagtiisa rifaanta u dhowey in la yidhaahdo mushtar saasaa badan haddee laba lacag ay wataan haddee mooyahooda sarif baa la yidhaha iyada waa gaarkeeda marka ninkan alaabta wata iyo kii kale oo mushtarahayo isu yimid wuu ka gorgoriyey marka shaygan maxaad iga siin war maxaad siinaysaa intaasaa milyan baan siin haya war ama sagaal boqol iga sisaa maya milyan baan siinhaya haya way isku raaceen way isku raaceen istiqraaru taman wixii baa de isku raaciddaa ka horreeya heshiiskaas labada ruux isku afgarteen ay go-aansadeen wixii ka horreeya beeculmusaayadaad baa furaa de alhusaayada fura nimkii waa ku dari karay waa ku dari karay sida dadka berkii u dhaqmo oo yacnihii neef buu kaa gorgorin inta badan oramadan aada ugu arki jiray soomaalida berkeeda inay yeesha wayla tahay neef buu kusoo ka aribsaagi hal nin baaba laga yaba neefka kaa iib xidhaba wuxuu markaasuu kaa gorgorin maxaa shaygaa ma iga siin maba idaas ku waafaqin ma imayaad leedahay nin kalea kusoo istaagi anaa ku jiray ka bax buu leehay neefkagaaxolahayaafiiri anaa ku jira hadda hadaa igu jirta waxaan isku e, iga baa markaas ma intuu ah, ah. ah. mana banaana taa wax hadda dhibina ma ah wuu kuu furan yahay beecu intaad rabta kor laakiin mar hadday labada ruux ay heshiiyaan istiqraaru taman oo qumaatii ay u sugnaato gorgoraa la joogaa xilligaa marka way heshiiyeen aada u daa ka markaas waxay lamid tahay xadiidkii kale uu nabigu calayh isalaatu wasalaam walaa yakhdub bacdukum waayo calaa khidbati akhiih qaarkiin qaarka kale doonidda walaalkiin gabadha u doonay inuu ka duldoonin oo ayaduna say tahay meher weli ma dhicin aqdigi weli ma dhicin laakiin ninkani gabadhii wuu tuugay waa u fadhiistay waa la siiyey waa laga aqbalay bas weeye waana ku siinay baa layihi caqdiga hadduu dhac waaba zawjiye moogtahay khidba meesha way ka tagtee ha marka soomka iyo khidbadaasa isku mid ah kan haddii gabadha la siiyo bas waad uga joogi kanna haddii lacagtii lagu heshiiyo waad uga joogi taasi marka waa qaybta hore haye marka kadibna kolkii la heshiiyey lacagtii buu u tiriyey way kala qaateen beecii baa dhacay laakiin beecu ha dhace e horta marka waa hadda way kala gateen laakiin beec ugu dhace waxaa suuragala khiyaarulmajlis inuu furan yahay meesha wax lagu kala gataa la joogaa ilaan albayacaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa marka waxaa laga yaba yo mejo inuu yidhaahdo mid isoo garab istaago khiyaarulmajlis ku jira war warneefkaaga maxaad ku gartay intaa war neefka waa dishe war anaa lacag ka badan ku haya neefka soo caj soo casho taa wey tala diidan yahay tala diidan yahay taas wey ama mehe kii kalaa iman haya war neefka maxaad kusoo gadatay malya ma kusoo gadatay war anaa midaas oo kalea sagaal boqol ku haya iska celiyo neefka waa waa waa waa lagu waa lagu haye waa shirihii iyo beyci labada jaanibba dhan walba uu ka imanhaya ama iyagoo khiyaar ku jira shardi saddex maalmood iyo inuu soo fiifiyo ayagoo ku jira yaa markale beyci fasakoo iska celi walaa iyo beycdan ku tagannahay waa midaas khiyaarulmajlis beecii oo sugnaaday laakiin aan laazimin lusuumulbeyc marka goormuu noqon lahaa markuu khiyaar oo dhan dhammaado oo nin walba wixiis u madax bannaan yahay oo iqaala mooyin albaab kale una furayn walaalow hebelow ixsaan iigu cel inaad tirahdin buu si kala neef u qaadan karin kaas beeci waa laazimay kol haddii lacagti la kala qaato la waxaayeyna beeci wuu dhacay ka horna marka maxaa istiqaarufamanna soom baa lagu jiray saddexda markaas marxalaba eh, culimada imaamu axmed rag war laga soo tabinayo saddexdaba nahyigu buu kulmayn buuri laakiin sida loo badan yahay kolkan dambe oo beecu laazimo eh, iqaaradu baad albaabkeeda iska furanta kolkaa dhibkiiba waa laga jeexay baa walaa yabic yuusan gedin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale beeciis yuusan gadanin baan alla isu naxariisto wa kunuu ahaada cibaad cibaadallah yaa allah ilaahay addoomihiisaw ikhwaanan walaalo ahaadabu nabigu calayh isalaatu wasalaam war walaale maxaa lagu yaqaanaa walaale waxaa lagu yaqaanaa inay isgarabsadaan inuu ninba ninka kale walaalkii ah wuxuu uga baahan yahay baa dee hiil iyo hooba hiil ah, hooba la garab taagan yahay waxa alla wixii dhib ay kusoo wajahan inuu ka difaaco walaalkaasa lagu yaqaanaa war muslimiinta meel aad joogtaanba sidaa ahaada walaal ahaan u dhaqmo oo dhib oo dhanna iska difaaca waayo dheef oo dhanna wadaaga oo baad marka dhinacaisa saara almuslimu muslimku akulmuslim walaalahaad yani amarka layna saarahayo kuunu ahaada laleeyahay asbaabtii walaalnimada keenaysa la imaada wey ujeedadu oo hadda kuwan laydin soo sheegahay oo inaan laisxasdin inaan lays cadoonin in lalsfalisin inaan las waxaas dhan walaalnimada waxa keeni wey somaal iyo kuwan soo socda intuba waa asbaabta walaalnimada soo jiida qaabkaa u dhaqmo wey ujeedadu baad almuslimu muslimku akulmuslimi muslimka kale walaalkii wey muslimku hadduu muslimkii yahay muslimkale walaalkii hadduu yahay maxaa lagu yaqaanaa laa yadlimuhu marka ma dulmiyo walaalkaa inaad dhibaatayso inaad baade markaas aad adigu baade dulmi ku samayso oo dhib baade marka una kaa mudnayn aad ku samayso ma aha walaalnimo ma aha marka muslim muslimka kale yuuna dulminin ahay walaa yakduluhu bay markaas ahay ragga barkood ku daraan walaa yakduluhu yuunsan hoojinin adigu ha gardaraysinna ha dulmin haddii la dulmiyana ha hoojinin ha hoojinaysu marka maxay tahay walaalkaa muslima adoo wax u tari kara meel lagu dhibaataynay haddaad aragto waa inaad waajib bay kaa inaad dhibaatada ka difaacdo nin baaba le waa haystaa alla yaa muslima yaa muslima ay bule waxaa laga yaaba inaan loo danqanin yaa ree hebela yaa reebe kulle ilaahna way soo wada weylaxayaan sidii loo baad ilmahedi laga cabaadiyey kulli soo wada weylaxayan agu yaa ree hebela yaa ree kule haddii yidhahdo kulli ama gabadh lagaga cabaadiyo yaa islaama danba kama leh ayagu soo muslimiin ma almuslim aqulmuslim ila mid walba waa laga yaaba haddana afka gurigiisa inu iska hobsado yaa adinta weli kuusoo gelila humaata wal albaab ku adkayso yaa ree hebel hadduu yidhahdo ismogaashi uusoo booliba waayo markaa oo tuugadiiyo dhibaatadii dhanba usoo jiidahaya looma baahno walaalkaaga muslimka ahaa inaad garab istaagto weeye xadiid sugan wuxuu nabigu ku yihi alayh isalaatu wasalaam man udilla cindahu lmu'min ninkii mu'min agtiisa lagu ihaanayso wa huwa yaqdiru calaa an yansura asagoo awood u leh falam yansurhu man udilla cindahu lmu'min falam yansurhu haba yaraatee aan gargaar u fidinin wa huwa yaqdiru calaa an yansurah asagoo inuu gargaarana awood u leh adallahu allahu calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama maalinta qiyaamada banaanka la taagan yahay qiyaamada makhluuqaadka bartankoodu ilahay kugu dullaynhaya meel ay makhluuqaadka dhan kuwada wada ku wada jeedaan yuu alla kugu dulayn baa leh marka waa inaad muslimiinta difaacdo waajib ku saaran wey walaa yakdibuhu uma been sheego walaalkaa oo muslima ah inaad war beenan u sheegto taana maya walaalnimadii maaha bale khayaanada ugu weyn wayaane asaga wuxuu u qabaa run inaad u sheegi adigiina been baad deldelaysaa waa khayaanada u weyn oo walaalka aad khayaanaysa miyay tahay walaa yakdibuhu uma been sheego muslimkii uma been sheego walaa yukadibuhu ma beeniyay noqone been baad sheegi lama yidhahdo walaa yakdibuhu kolka la fudaydiyana ah. been uma sheego wey walaa yaxqiruhu baad ma yaraysa walaalkii walaalkiisa muslimkaa ah, inuu xaqiro taasina yayna dhicin baad muslim walaalkii ma xaqirahayo haddaad muslim qumantaali marka walaa yaxqiruhu taxqiirka waxaa keenaay waa kibir baa lay adigaa kibirsan haddaad adu kibirsanayn ooda isla weynayn ninkan walaalkaa marna maada yari u aragteen adigiibaa kibirsan ilaan sideedoo moogtahay shay shay sifaadka wanaagsan kuwii xunxumaaba ka soo horjeeda kolka hadda ruuxaan caayaysa oad leedahay ma kan hebelah ma kan bakaylka ah ma kan fulayga ah ma kana waayo markaas eh, kale aad leedahay ah, intaa kolkaas adugu anu saamihii baad ka dhiganta hebel waa fulay anu fulaymihi baa macnaha mafhuumku waa saa eh, hebel waa bakayl anu deeqsidanahay ka dhigan tahay hebel baa le waa nacas anuu waa nin ragaan ahay bay ka dhigan tahay waa saas ogow inaad ruuxan xaqirta waxa keenahayaba waxaa weeye yaraa isla weynikaad waa isla weyn tahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yskr qwm min qwmi casaa an yakunuu khayra minhu walaa nisaء min nisaءi casaa an yakuna khayra minhun waxaa laga yaabaa in badan aktar ka ahaba li kuwaa aada moodi inay liiliitaan eed xaqirayso inay kaa khayr badan yihiin waaba sida haalibkaa l adiga isla weyn ah midka halaagsamay baad maxaa yeelay nabigu xadiidkii saxiinka waa ku yidhi alayh الsalaatu wasalaam laa ydkulu اljanna janno maba gelahayo man kaana fii qalbihi mihqaalu xabatin min kibr sakara xuud intaa in leego kibir nin qalbiis ku jiro janna maba maxaa yeelay kibirku waa sifo ilaahay uu la keliyoobay walahu lkibriyaau ilahay kibriyaa isagaa iska leh ama xadiilqudsigu ilaahay uu yidhi waayo markaas alcadama alkibru baa le ridaa'i waalcadamatu izaari faman naazacanii ninkii igula dooda ilahay muxuu yidhi cadaab shadiidan ah baa markayaan lagu jazayaan la gelinhayaa sifo alla uu la keliyooman wax kale oo lehba jirin baad sheeganaysaa oo kibira weynan adigoon lahayn oo addoon xun oo xaqira tabar aan lahaynoo baad marka wuxuu keeni karaa aan jirin kibirkaa weeye marka waxaa keenahaya muslimiinta inaad xaqirto muslimiinta ayaan la xaqirin ahay waxaa la yidhi dadkan muslimiinta ah nin alla ninkii kaa weyn aabbahaa ka soo qaad nin alla ninkii kaa yar wiilkaaga ka soo qaad oo fiiri nin alla ninkii kula eg walaalkaa ka soo qaad oo fiiri bas aabbaha inaad ku xadgudubto miyay habboon tahay waa maya ninkii kaa o dhan waa aabbaha wiilkaaga inaad ku xadgudubto miya maya madaxaad u silaahay aabbada hesha faqada ma gashanaysaa cunugaa kaleba dee dadka kale walaalka ay dhalaanna saasoo kale ka soo qaad walaalka waad ku diirsanoo ninkii daraf maray dabayshooye idaas ahayn hayaan ah, ila dugsi waa ina adeeray waxaasay daldalhayaan ninkii daraf mara dabayshooye ila dugsi waa ina adeeray ninkiibaa marka kale oo dhinacagahana <laughs> kuwa dabeesha aad ka dugsanaya walaalaha muslimiinta ah ha ku ahaadaan sidaasaa la doonaya dadkiiba intaa buu dhawanaya wax kaleba ma jiraan ha yaraysanin bixasbi mri'in walaa yaxqiruhu baad ataqwa cabsidu haahuna halkanay kusugan tahay nebigu wayushiiru ilaa sadrihi halaaa maraatin xabadkiisuu nabigu saddex jeer ku ishaarahayaa akhlaaqiyaadkan meesha ka iman hayaan oo ninkay uhagaagaan baade marka laga heli karo inuu qalbiga yahay yahaybnabu ku ishaara calayh salaatu wasalaam bixasbi mri'in ruuxa kaafigiisu min ashari shar ku kaafinays ruuxa waxaa shar ku anfaco ku deeqa shar kaleba hadduuna samaynin an yaxqira akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimka inuu yaraysto liido shar kaleba haddaadan geysanin oon dembi kale ilahay ka gelin waxaa kugu filan xaqiraadaas ruuxa muslimka waa nabigu calayh salaatu wasalaam hadiigii saxaynka maalin maalmaha ka mid ah yaa nin baa soo agmaray muslimiinta ka mid ah saxaabiba afur muxuu yii ninkan maxaad u malaynaysaa maxaad ku tirinaysaan wallo eh, waa dadka ashraaftaoo qiimaha badan oo wakada wakada ah oo hadduu gabadh doono aan lala hadlaynin hadduu hadal yidhaahdo aan la ajiibiyon marnaba aan la radinhaynin oo buri iska amsa nabigu alayh isalaatu wasalaam koo kale saxaabi kalaa soo agmaray kan maxaad ku tirsanaysaan buri kan waa ninoo miskiin oo masaakiinta kamida ah buri hadduu albaab garac nina ka furan haynin hadduu gabadh doono nina iska siin haddii uu hadal yidhahdo nina ka dhegaysan buri muxuu nabigu ku jawaab alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi kaa hore ee qiimaha badan ee saa u tirasana ninkuu gabadha ka soo doonaba horta u ka siin lahaa oo hadalku yidhaha aan naga daba sheegaynin kaa ardada haddii laga buuxiyo asagaaso kale ardada mugi tif haddii laga siiyo kan keligii baa ka khayr badan nabigu alayh isalaatu wasalaam fiiri kaa muggi kaa mugi oo ardada tif laga siiyo kan keligi baa ka khayr badan marka dadka xaqiraadda addoommada ilahay iska ilaaliya baad haku ha ku halaagsamina ruba ashcafa aqbala dii dhimrayni low aqsama cala allahi laa barah mid iska taaba daran oo iska hanreebsan oo ilaahay hadduu yidhahdo wallahi ilaahay saasuu yeli ilaah u yeli badanaa buu nabigu alayh isalaatu wasalaam marka ha ku halaagsami dadka waxaaba arrin guud ah xumaanta la samayn iyo wanaagga la samayn iyo ruuxa daatiriisu waa kala laba ruux xumaan samayn haddaad aragto xumaantiisa nac intaad ka reebi karta ka reeb weliba ka dagaalan laakin daatada ruuxa way ka duwan tahay ogow berri buu toobad keeni karaa adiguna khaatimada kaa xumaan kartaa ruuxu wanaag samayn haddaad aragto wanaaggiisa jeclow ku boorri ku dayo laakiin daatisi way ka duwan tahay ogow berri baa la isdabamari karaa way kala duwan tahay markaa inaad meel walba aad iska hay iska warqabtaa loo baahan yahay kullulmuslimi muslimka kulligii calal muslimi muslimka korkiisa xaraamun damuhu dhiiggiisu xaaraan buu ka yahay walaalkaa inaad disho ama dakarto dhiiggiisa aad daadisaay mid banaan maaha baad xaraamun damuhu ay safku damihi dhiiggiisa baad inuu daadiyo xaaraan buu ka yahay baad dhiigga daadinta inta badan ruuxa la dili ama la jaraaxayn oo la dhaawici yaa dhiiggiisa in la daadiyo oo aallo loo adeegsado seef lagu dhufto waran lagu dhufto toorey lagu dhufto yaa qaaliboo loo soo qaadanaya haddaada dhiiggiisa daadin intaad xabagga qabato aad baktiiso amarjiso baad aadisho waa isla midkiiun dhiigga daatadiisa in la fiirsan ma aha macnaha muslimka dhibaatadiisa ah dilin oo ha wuxuun iska ilaali baa lagu lehay wamaaluhu waahdu maalihi maalkiisa inaad qaadatana lamid wey laan caday caday maxaa u yar caday walaalkaa istakiin istakiin walaalkaa u leeyahay asagoon raalli kaaga ahayn oon ku siinin inaad qaadatahay ma banaana xaaraan weeye ba xaaraan weeye khatarteedana le baad wa cirduhu sharafkiisa inaad caydo ood waay aad sharaftiisa wax ka sheegtana maya xaaraan wey bale inaad difaacdaa waajib kuga ah inaad difaacdo yaa waajib kugu ah inaad iska tidhahdo hebel ma fiicno meel xun buu ka dhashay ama wax xun buu sameeyaa gabar heblaayo ma fiicno meelahaasay galgashaa ma qaabadno wax qumanoo shareecadu ay ictibaarin karto oo makraati lagaga baahan yaho haysana ma aha waa iska ceebayn keliya maya looma baahnaba ruuxa eeb ceebtiisa lama baarbaaro sharaftiisa waa un la asto waa la toosiyaaye ceebiisa lama raadsado rawaahu muslimun muslim baa wariyay bu xadiidkaas alxadiiu saadisu wahalaaثuun xadiidka lix iyo soddonaad marwiyun can abi hurayrata cabdiraxmaan bni skri radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man nafasa ninkii ka neefiya can muminin mumin ninkii ka neefiya kurbatan bale kurbo marjisay ninkii ka sii daaya oo min kurabi dunyaa adduunka kurbooyinkiisa ka mid a ah, nafasa allaahu ilaahay asna wuxuu ka neefin wuxuu ka faydahayaa canhu xaggiisa kurbatan kurbuu ka faydi oo min kurabi yowmi alqiyaamati qiyaamada kurbooyinkeeda adaadkaa ka mida yuu ka faydahaya waman yasara ninkii uu fudaydiya calaa mucsirin nin mucsiroo danihii xawaaijtiisa ay ku cuslaadeen ninkii uu fudaydiyo asagana bad u sahla yasara allaahu ilaahay baa u sahlaya calayhi korkiisa fi dunya walaakhira waxalla wixii danoo ku cuslaada yuu ilaahay ka dulqaadahaya wallaahu ilaahay fii cawni lcabdi addoonka gargaarkiisa mid ku sugan buu ahaan hayaa maa kaana alcabdu addoonku intuu yahay fii cawni akhiihi walaalkiisa muslimkaa mid u gargaarahayo danihiisa gudahay waman salaka ninkii qaada dariiqan jid dariiqaasoo yaltamisuu ku dalbaayo fiihi dariiqa dhexdiisaba cilman waayo ama dariiqa sawibkii cilman uu ku doonahayo sahala allaahu ilaahay wuxuu u sahlaa u fudaydiyaa lahu baade saaligaas dariiqan dariiq buu ugu sahlaa bihi bisababi baade markaas dariiqii hore am bisababi iltimaasi dalabkiibaa de marka hore sababkiibaa de wuxuu ugu sahlaa dariiqan ila aljanna wadadiibaa de jannada uu ku gaari lahaa dariiqan buu ugu sahlaa dariiqaasoo muusilan ila aljanna jannada gaadhsiiya wama ijtamaca qawmun buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qoom ma kulmaan fii beytin guri oo min buyuut illahi guryaha ilahay ka mida sida kana haddaan ku jirro oo kale guri guryaha ilaahay ka mida qoom kuma kulmaan yatluuna xaalay aqrinayaan kitaab allah kitaabkii ilaahay aqrinayaan qur-aanki wayatadaarasuuna way is akrisiin hayaan oo qur-aankii baad isu fasiri hayaan matnigiisii iyo macnihiisi isbarahayaan wayatadaarasuuna way isu akrinhayaan baynahum dhexdooda ilaa haddii la helo dad baa dhintay masjid isugu kulmeen iyo guri ilaahay qur-aanka ilaahay iyo khayrkii isu sheegahaya nazalad waxaa degaysa calayhim korkooda asakiinatu xasil xasil iyo dumaaniinu ilahay ku dejinhaya qalbigooda aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub dikrigaba soo qur-aanku kow kama ahayn dikriga ilaahay qalbigoodiibuu ilaahay khayrkii iyo wanaaggii iyo diintii iyo iimaankiibuu ku xasilinhayaa waqashiyadhum araxma naxariis ilaahay ixsaan iyo ridihii ilaahay buu alla ku dabooli raxmadda ilaahay baana haddaan lagu dabooli xafadhum waxaa hareeraynaysa almalaa'ikatu malaa'igtaa hareerayn malaa'igta intay u burtay isugu timaado yaase isu korfuufuulibay ilaa samaday tegahayaan raalli ahaanshahabaa de markaas waxay hayaan dadkan ay raalli tahay oo jeceshahay wadakarahum allahu ilaahayna wuu xusahayaa fii man cindahu dadka agtiisa ku sugan mala meeshan iyagu ay isku xusahayeen mala ka khayr badan oo baade muqarabiintii ah kaasuu ilaahay ku xusahayaa oo addoonkaas siduu baade marka ilaahay uga raadli noqoy iyo siduu baade markaas wanaaggiisa baade markaa ilaahay iyagii uga warbixin malaa'igtii waman bataa ninkuu dib rido bihi mankaba camaluhu ninkuu camalkiisu dib rido oo qayrkii ka hadha ninkuu camalkiisuba qayrkii ka reebo lam yusric ma dadejin karo bihi mankaas nasabuhu nasabkiisu qayrkii ma gaadhsiin karo qayrkaa ka had waa camalkaa oo baad marka qayrkaa kaa reebo baad ah, qayrkaa kaa reebo ninkuu marka camalkiisu qayrkii ka reebo inuu baad markaas ah, nasabkiisi iyo ree hebel baan ahayn iyo sharaf baan lahayn inuu ku gaadho suuragal mahali ah, lam yusric bihi nafsahu rawaahu bi lafdi muslimun lafdigan baa de muslim baa kusoo saaray xadiidkan marka fiiri had jumlada u horreysa muxuu nabigu alayh isalatu slam man nafasa can muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi ywmi alqiyaama ahay neef neef neefka siidayn baa lagu tilmaamay nafasa wey tanfis ka neefin wey asalkiisi macnaha ruux baa macnaha la marjiyey xadhiggii baa lagu jiiday neeftii baa de siqsida ku noqotay asagoo sakanaao indhaha caddaynhaya yaa waxoogaa laga dabciyey u neefsaday arrinku waa noocaas asalkiisii ahaa nin alla ninkii xaajo adag baade marka ay ku dhacdo xaajadiisii ayadoo xamaga haysa muu lamid xaajadiisii iyadoo sida xamagii baad u cajisay muu yahay dantii uu la keenaa dhaqaajin la'a kolkaad u furto adoo nin sakanaan ahay oo dhimanhayay ka sii daayay baade markaas mareegtii ka dabciyey camal oo kale noqonaysaa taasaa lagu shabahay man nafasa ninkii ka neefiyo macnaha ka fayda wey can mu'minin kurbatan kurbo oo min kurabi dunyaa adduunyada kurbooyinkiisa ka mid ah waxaad u malaynaysaa wadaad baad le markaas dhowr ciyaala leh afar iyo shan ciyaal oo islaantii ay u hayso oo xalay ay baryeen iyagoona casho cuni oo taniyo saaka baadle aan waxba haynin oo galabta baadle markaas maanta waxba aan soo helin oo reerkii ku soo aadila asagoo maran islaantii oo meeshii fadhida ciyaalkii oon waxba hadda una taniya saaka ku ogeyn oo ayagoo sakarada uu ka soo indho haddana uu ku hagaagi la'yahay ninkaasi sooma marjisno xaafadiisu ku aadi lahay gurigiis haddaad waxoogaa u dhiibto markaa aad tidhahda warbahobol usbuucan inaa dab ku shishita maxaad u malaynaysaa markaas kurbafaydkaasi induu leeyahay kurbatan min kurabi dunyaa haddii marka saa iyo si lamid ah way badan tahay xawaaijtuye saa iyo si lamid ah waayo nin ay haysata ninkii kurbada ka fayda maalinta qiyaamada oo kurbadeeda ilaahun og yahay qoraxdii baa de intan la keenay toban sana kulaylkoodiina baa de loo sameeyey jasiirad bannaan jasiirad ah oo afarta garjaha ay kaga wareegsan tahay naaru jahannama banka qiyaamee laidiin sheegi afarta garjahaba qiya waxaa ka ah naaru jahannama oo naaru jahannama ay saa usoo ordayso dadkay kusoo mutaaci oo u nabigu yidhi alayh salaatu salaam yu'taa bijahannama yowmaidin lahaabaa de markaas sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo xarig oo wada bir ah si ayaa lagu hayaa markaas zimaamkii la arkana maxaa haya sabcuuna alfa malakin yajuruunahaa markaasay kolkol intay soo soo baxsan o ekaato kusoo baxsaato yaa marka maxaa iman haya alfazacu akbar markaasuu dadkii butaacay shiddadii ma halkay joogtaa waa marka markaa deetana war xageenu kacnaa war kur badan abuna aadam so awlbashar maad ahayn waxan waa awlaadaadii bal ilahay noo bari anu maanta cadhowna weligii ilahay cadhoon cadhoona doonin buu cadhaysan yahay adugu ambiyadii shafaacadii waad garanaysaan meesha kurbada heerkaa joogta maalinkaasoo lagaa fayday intay la tahay marka oo lagu yidhi maanta adigu ehlujanaad noqonaysaa carshiga hadhso maalin heblaayaad waxaa samayse kacbaad markaa intay la eg tahay wax sahlan ma ah bal eh xadiidkii saxeexaynka waa ku nabigu yidhi alayh slam nin aan weligii khayr samaynin oo ganacsada weyn ahaa yaa marka muxuu sameeyey wuxuu sameeyey wuxuu lahaa shaqaalo ganacsi weyn buu lahay shaqaalu la dardaarmo wuxuu yidhi ninkii aan waxba haysanin dadkaada wax ka gadanaysaan oo ama dayni wax idinka qaada u tura ama ninkii wax ka dhiman yahay waxaa haystaaba hadduu doono eh oo wixii si ka noqda ama waxbaa ka gaasiray ama waxbaa ka ceeboobay ilan moogta ama lacagti ama wuxunbaa si noqon karee iska cafiya guud dardaarankaasuu bixiyey moogta arrintaasi uquuda iyo samxigaas wax saalan maa raimo nabiga ducaash alayh slat slam raxima allahu rajulan samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa waa meel qaali ah kolkiiba de marka uu sidaa wax kalaba ma samayn jirin kolkiiba de marka uu dhimashadiisi ay timid malaaikatu l malaaikatu raxma waa alkiisu yimid nabigu alayh isalaatu wasalaam haye markaas loo yimid oo la yidhi haye weligaa khayr ma samayso maya weliga khayr ma samayn ku noqo weligaa khayr ma samayso weligaa khayr ma samayn qolbal ku noqo waa la xusuusiyey marka hadday ka tegi weydo ganacsadaan ahaan jiray shaqaalahaygaan odhan jiray ninkii tabar oo baadhe markaa wax soo waaya daynta baa laha ku caqaabine ka suga kii baadhe marka wa si ka noqdaan ama ka dhinmaan ilaan waxaaku ku keeni karaaye iska caafiya yaan odhan jiray muxuu ilaahay ugu jawaabay sifadaas anaa iskale buri ilaahay cafwiga iyo dadkaas ilan waa dadka korbaysnaay dadkii baadhe markaa y waay anaa iska leh waan ku cafiyay jannada ga yaala malaaikatu raxmaa loo dhiibay baad marka wax sahlan maaha bani aadamkan naxariistiisu wax soo dhow maaha waman yasara ninkii u sahlo u fududiya calaa mucsirin ruux mucsiroo culays xaajadu baa day ku cuslaatay yasara allaahu calayhi fi dunya walaakhira tii hore baad marka jumladii hore yay ka macno dhowdahay bad iyaduba kaasay baad markaas wallaahu fii cawni lcabd wallaahu ilaahay fii cawni lcabdi mhm. man satara muslima xadiikaas kuma jiro ya ana igumauna darini a waan lafdiga waan waaye waman satara musliman muslim ninkii astura satarahu llahu fi dunya walaakhira ninkii ruux muslima ceebtiisa astura addunya ah, aakharaba isagana ceebtiisa ilahay waa asturahaya asturidda markaa muslimka dadka waa la kala qaad waa laba qaybood bay noqon bali dad waa dad oo ama culimo ha noqdaan ama caamo ha noqdaan waa dad oo iska edab leh oo iska wanaagsan oo anshaxooda iyo adabtooda iyo muruu'adooda akhlaaqiyaadkooda ilaaliyo toosan wey bani aadam baa yihiine dadkii noocaas on ah, xumaan lagu aqoonin dhaqan xumo lagu aqoonin isdabamar iyo qaab xumo lagu aqoonin yaa wakti waktiyada ka mid ayaa ah simbiraxday dadku simbirraxo lagama fakadee ruuxii noocaasoo simbirraxday haddaad aragto ceebtiisa astur baa lidi aqiiluu dawil hay-aati caafaraatihim buu nabigu alayh isalaatu wasalaam dadka muru'ada leh oo is ilaalin jiray hadduu maalin wax ka fakado waa bani aadame eh, ushu mar unbay kaa dhacdaa bay yidhahdeen hadday maalin wax si ka noqdaan reebtooda astur ay bulshada ha ku faafinin hebel baa kan yeelay hebel baa kan yeelay waxa ha jeclaysanin ina aladiina yuxibuuna an tashica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira ha faafinin reebtoodaas asturta aturi karto hadduuba xad galay imaamkiina weli ayna gaadhin xataa baa inaa la gaadhsiin aad u ergeysaa way macaan tahay markaas way macaan tahay ruuxii baad lais ilaalin jiray hadday maalin waxsi ka noqdeen inaad ilaalisaan baad miyaa macaan ood ceybtiisa aad asturto baad kaasaa kuu fiican laakiin kol hadday imaamku gaadho erge ergiyi waxaa iyadu shuqulkuma laha shuqulkuma leh laakiin ninkii asagoo aan ceebtaba qarsanhaynin waaba la jaahilahayaa fisqigiisi anaa waxaa yeelay kanaan sameeyey waxaasaan kiikareeyey waxaasaan dhacay anaa hebel maxaa ka qaatay anaa kan yeelay maba inaba dhibba kuma hayoba ha kii noocaasaa xumaan ku artay soo maaha kaaso wax la asroma asagaan is asturini asagaaban ceebkiisa asturaynin maxaad adigu asturaysaa kaa marka inaad imaamka ugudbiso hadaad wax ka qaban karin munkarka hadaad ka suurin karin inaad imaamka ciddaad ugudbin karta aad gudbiso oo waxaa laga qabto aad tiraa sax wey maxaa yeelay dhibkiisa muslimiinta laga qabanhaya ilaa ninka la iska ilaalinayo mehe adu inaad ilaaliso marka uma baahno dhibkiisa islaamka laga reebayey kaasoo kale asagu asrid uma baahna asrid uma baahna baad adigii marka adigii baa dhibkii kugu yimid adigoon xumaan badan lagu aqoon jirin yaaba dembi ku dhacay dembigii inaad u sheegato imaamkii oo tiraa xadkaasaan galay tacsiirtaasaan galay ha la iga fuliyo ilaan alxuduudu baad waa kafaaraatun waa kii la yidhiye oo dambi dhaaf meeshaad ka raadiso iyo inaa hadduna bulshadu ku ogeyn inaad aayar intaad ilaahay u toobad keento ood alla tooba nasuxa ula timaada aad isqarsato yaa caja badan inaad isqarsataa kuwa caja badan inaad isqarsato yaaba kuwa caja badan bal ee imaamku hadduu ruuxu yidhahdo xad baan galay inuu yidhaahdo maxay ahayd oo sii faarfaara xataa lama rabaani laakiin nabigu alayh isalaatu wasalaam alla rasuul xaj baan asiibay ma faarfaari jiri ilaa u kolka dambe ruux qumaati uga caddeeyo war maad waalan tahay war bal naga aamus ma laga yaaba inaad meelo marmartay macnaha taa lafteeda hagoodina hadduu ya ruux xad baan galay oo ma ma gashay ma baa gashay waxba inaad mabaa dhacta lagama rabo war hoy isaas raacaysa ilaah u toobadkeen u ilaa saw kolka dambe uu ka cadeeyo oo maana wixii banaanka uu ka yimaado tanaba madluub ah marka isqari haddiise bulshadu ay ku taqiinay mooryaankii hebel ahaa ee jidkan weligii dadka udhax fadhiisan jiray baalkii faasiq ahaa ee tuugga ahaa ee baa meelahan wareegi jiray gabdhahan dabooba ee marka wareegi jiray haddii shaqadaa lagu aqoon jiray ood xumaantaa aada mashhuur ku noqotay haddana inaad toobad keenta aada ninkaas way fiican taale inuu a marka imaamka intu isu geey inuu yidhaahdo imaamow ogow anugu shaqadii waan ka toobad keenay taa'ib baan ahay maanta kadib sidaa hala iga warqabo ilan waxaa laga yaaba hadduu toobad keenay lafteeda alla waa katuu <laughs> weligii lahayo nmarg inuu toobad keenay inuu markaa isu sheega way macaan taale isagu waman yasara calaa mucsirin yasara allahu alayhi fi dunya walaakhira wallahu fii cawni lcabdi ilaahay addoonka gargaarkiisuu ahaan hayaa maa kaana alcabdu addoonku intuu yahay fii cawni akiihi walaalkaa mid walaalkii gargaari waa arrin guud intaad ruuxa walaalka ah wanaag u gelayso adigana ilaahay baa wanaag ku geli horeyna waan usoo sheegnay raggii ajilada ahaa mar alla markay danto ayaga ku adkaato dadkay u dangudi karaan bay usoo dangudi jireen siu ayagana ilahay dantooda ugu gudobaado siu ayagana dantooda ilahay ugu gudobaado waxay yidhahdeen culima ragga oo salafkii ka mid a ah, eh, yaxya ibnu mucaadin ahaa baan jeclahay waxay yidhahdeen muslimiinta saddex saddex baade waxay kaa helayaan ha noqdo haddaadan haddaadan kollaba aadan dheefinaynin dhibkaaga wada ka hayso idaa lam tanfaca waayo akhaaka walaalka haddaadan anfacaynin falaa tadura bololka ha dhibin horta dhibkaan ka hayso haddaadan dheef gaadhsiinhaynin waa qodobka koobaad wa lam tufarixu haddii aadan ka farxinhaynin falaa taquma hoosa balmurugun ha gelin walaalka inaan ka farxo la rabay bal haddaad ka farxin weydo balmurugun ha gelin walidaa nabig maxamed alayh isalatu slam fiir hadda ciyaartii saxaabibaa marka saxaaba ayaa waay ku kal wuxuu sameeyey xarig buu ka qaado markaasu ka yar qariyey waa arrin macnaha yar ciyaar ciyaarah oon ahayn macnaha ka qaadaysid ka xadid male laakiin hebel inuu yar war xadhigayga iyo iga intaa mogta aad baa loo sameeyay arrintaasoo kale wuu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam muslim muslim walaalkayuuna argayga kani buu yihi isagoo ciyaari isagoo baad markaas waayo dhab ay ka tahay midnaba lama ogolo baad haddii baad marka wuxuu yidhi ugu dambaysii waidaa lam tamdax haddaadan ammaanaynin falaa tadunuu balaacaaynu marka saddexdaa walaalkaa dheefi ma dheefin weyde dhibkaaga ka haji walaalkaa ka farxi ma ka farxin weyde bal murugta un ka dayso walaalkaa ammaan ma ammaani weyde hayda un ka daaysa baadna markaa cayni oo xumaantiisa ha baad waman salaka ariiqan jid ninkii qaada yaltamisu uu ku dalbaayo fiihi dariiqaba cilman cilmi uu ku doonahayo sahhala allahu ilaahay baa u sahla lahu saaligaas bihi bisababi ariiqi ariiqaa u dalbay sababkii dariiqan jid buu ugu sahlayaa muusilan ila aljanna jannada gaadhsiinhaya ninkii cilmi dalba cilmu shareeca ninkii dalba ilaa cilmiga la sheegi waa cilmu shareeca taas weeye ninkii dalba dalabkaas wuxuu keeni bayna culimmadu suluuga jidka la qaadahayo la sheegi xaqiiqa kii xisigaha iyo kii macnawigaha labadaba uu keeni baa ley oo waa maxay cashirkiibuu ba aadahayaa masaajidkiibuu aadi madrasadiibuu aadi meeshuu ama kitaabka ilahay ama sunada nabig ala ama cilmi sharciga ku baranhayay yuuba u lugeeya jidkii u hayaa sooma wa u hijrada waddan kaluba u aadayba cilmigii baa dee raadintii taasi waa nin waddadii qumaatay u qaada xilsiga ahayd waxaa lamida waddadii macnaweeda waa maxay wax waxaad cilmi ku gaari oo dhan ama shaqo ama adduunye ha ahaato ama akhrisashadii ha ahaato ama waa markaa qalabkii iyo wixii wax lagu baranhayo diyaarsan ha ahaato wax alla waxaad cilmi ku gaari lahayd oo dhan waa waddo macnawi iyaduna waa isla midkii un kulliba ninkay waddadaa qaada ilaahay wuxuu u sahlayba waddada jannada ku tegi lahaa waddada jannada la sheegina labo inay tahay aakhiro inay tahay adduunka labadaba uu keeni ba la xadiidka adduunka ilaahay uu kugu sahliyo kolkaad cilmigii shareecada aada adigu dalabkiisa adigoo lilaahi ah aada aado wuxuu kuu furahayaa khayrka cilmiga naftiisii baa lagu furo lagu fudaylin ilaa asaga cilmigu soo wadda maa soo waddada jannada lagu tegahayo maa cilmigan allah aqoontiisii wixii adiga ku anfacahay wixii baad xumaa oo waxaad kaga dhowrsanay ku hanuuna ku horwadinaa waa cilmigii asagii baa lagu fudaydinhaya waddadii adduunka iyo khayrkii baa lagu fudaydin jidkii siraad oo aakhirana jidkii siraad oo aakhirana asagana waa lagu fudayn waxaa laga yaaba kala barqi inaad ku marta baa hilaac inaad ku dul martaa laga yaaba wama ijtamaca qawmun qoom kulmaan baa la yidhi fii beytin min buyuut illaahi tacaala guri guryaha ilahay ka mid ah kuma kulmaan yatluuna xaalay aqrinayaan kitaab allahi kitaabka ilaahay oo wayatadaarasuunahu baynahum dhexdoodana is akrisiin hayaan macnihiisii iyo waadle matnigiisii mid walba isu marin hayaan ilaa haddii la helo dadkaas ay kulmaan nazlad alayhim malaaika nazlad calayhim sakiina awalan qalbigooda xasilooni iyo iimaankoo ku dega diintii oo ilaahay baa markaas badankooda ku dejiyay qalbigooda sakiinadaasuu ilahay ku arsuqi baa li taasuu ilaahay ku arsuqi baa li Eh, marka waa ti oo kolkii marka eh, xamiyat aljaahiliya kolkii kuwan lasoo sheegay baa marka munaafiqiinta ayagu way xamiyay la iman maxaa la yidhi saxaabadii eh, baycatu ridwan raggii ka qayb galay baycatu ridwan id yubaayicuunaka ta laqad radia allahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara raggii noocaasa maxaa la yidhi faanzla allahu sakiinatahu calى rasuulihi wacalى lmuminiin walzamahum kalimata taqwa wa kanuu axaqa biha waahlaha Ah, ayagaa mudnaa ehel been u ahaayeen baa leeyihi marka sakiinadu inaad ehel u noqotaa la dooni baa kitaabka ilaahay markaad aqridood macaaniista damburayso ood ehel u noqoto sakiinada ilahay ku dejinaya wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha sakiina alla ku dejin wakhashiyadhum araxma naxariis ilaahayna way daboolaysaa baa waa qodob labaad wa xafathum lmalaaikatu malaaikatu raxma ayaduna way hareereen shaqadaasi bay leeyihiin malaa'ig aan shaqo kaleba loo abuurin baa jirto shaqada un raadsatada oo dad un dikri ilaahay haya keliya un meel baad u fadhiya kaasuu raadsanhaya malaa'igtaana way hareeray wadakarahum allahu ilaahayna wuu xusahayaa fii man cindahu mala'a asaga agtiisa ku sugan muqarabiinta waaya sare yuu ilaahay baad marka odhanhaya bal addoommahaygan daya xusahay addoommahaygan ixusahay addoommahaygan kitaabkayga akrinhaya addoommahaygan daya i tasbiixsanay i taxmiidsanhaya daya addoommahaygan istikfaarta wey weydiinaya daya waanuu dambi dhaafe ogaada kaasuu odhanhayaa baad mm-hmm. Ah, raggii baad marka culimaa jilaa mid kamid ah, ah man dakara allah ilahay ninkii xusa dakarahu isaguna wuu xuusahayaa ilahay ah, o dee qur-aankii waa ku badan yahayo fadkurunii adkurkum labada dikrina isuma dhigmaan wala dikru llahi akbar husida ilahayna xusahayaa baad yaa weyna badan waxaas u dhow ma aha baad ninkii baad la shukriyana ilaahay baad marka wuu u ziyaadin aayadii baad inta usoo qaatay ninkiiba de markaas way markaa beeniyena hadde cadaabkiiba de markaas saddexdaas macnaa isagoo saddex ayaad ukala milacsanhaya iyo saddex jumlo cajiibu ka soo qaatay wadakarahum llahu fi man cindah waman badaa ninkuu daahiyo bihi mankaba camaluhu ninkuu camalkiisu dib u dhigo lam yusric nasabuhu nasabkiisu ma dedejiyo bihi isagabaad adaa la raba inaad muslim noqoto mu'min noqoto acmaashii laguu dirsaday inaad la timaado adaa lagu rabaa ee inaad tidhaahid baad aabbahay baa kan ahaa annagaa ree hebela waxbaan qaban jiray taasi kuma anfacayso faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun waxaa kugu filan baa layidhi haddee nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa nasabkiisa waad garanaysaan adeerkii abulahab muxuu noqday wakaa qur-aankii le markaas naargalay yaa lagu sheegahay salmaanun farisina hmm. wakaad aragtaan baad le markaas salmaanun farisina herkeebu tegey hmm abyaad bay markaas iyay ku soo ururiyaanoo eh, shaarixaan filhayaa inuu soo qaadan jiray baad abyaadaas eh, waa kan lacamruka ma linsaanu ilaa bidiinihi falaa tatruk itaqwa ittikaalan cala annasab laqad rafaca alislaamu salmaana farisin waqad wadaca shirku nasiiba abaalahbi wuxuu yidhi lacamruka amrisiintaadan ku dhaarana mal insaanu insaanku maahan ilaa bidiinihi insaanku diintiisanbuu insaankuyo sharaf ku leehay falaa tatruki taqwa taqwada ilahay ha ka tegin itikaalan calaa nasab adigoo nasabkaaga baadle markaas laa taqul aslii wa abada inamaa aslulfataa maa qad xasal waxaad u keensataba iyo markaa asalkaagu laqad rafaca alislaamu salmaana farisin islaamku wuxuu kor u qaaday salmaan farisi waqad wadaca shirku ashaqiya saasaaashaqiya abaalahbi ama annasiiba abilahbi abilahabkii nasiibka ahaa shirkiga weya waxaasaa ogolay wallah subxaanaه wa taعala aclam